bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi wakafaa uma asalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdah allaahuma callimna maa yanfacunaa wanfacnaa bimaa callamtana wasidnaa cilman watuqan yaa kariimu yaa latiifu allaahuma salli wasalim wbaarik wancim calaa sayidina waxabiibina waqurati acyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin waxaan kusoo jirnay kitaabkeennii sharxu qadri nada waballi sada oo calaama ibnu hishaam caleyhi raxmatullaahi uu alifay kitaab nafac badanna wey dadaal badan ku bixiyaan soo akhridaa waxaan isku dirnay latublawunna asalkeedii in lasoo baaro waxaa kaloo isku dirnay tatabicaani ayadana in lasoo raadiyo waxaan kaloo isku dirnay taaraayiinna yasudunnaka iyo hadduu eela kuu ron yahay afartaa masalo soomahan yalatasmacunna afartaas shantaa in la raadiyaa la baxdi ka sameeya kitaabkaa idiin sheegay kasoo fiiriya muqiifu nada shuruuxda fiifiican buu ku jiraa xaashiyaadka ka eega waa inaad injaas ku dareenta inaad wax raadinays haa xogaaga mashiiqu kuu dhigaya keliya ha ku kaaftoomin maxaa yeelay intaa yartaa waa xogey xoogay wey ma badna warma fahamti waxaan ku hadlayo haalian alxarfu xarafkii baa la galayaa saaka xarafu saaka howlo badan buu naga kaalmayn doonaa si fiican loo dhegeyso qaala almusanifu raximahu llahu matniga wuxuu ku yidhi wa ama alxarfu xarafku fa yucrafu carafka waxaa lagu gartaa bian laa yaqbala shay-an inuusan aqbalin shayna oo min calaamaati alismi ah walaa min calaamaati alficli ah naxw hal wabal oo kale walaysa minhu kama tirsana minhu min alxuruufi xuruufta xaggeeda ka mid ma ahan mahmaa iyo waidmaa xuruuf ma aha buu ku yidhi warkaa waa ku dhacay soomaa bal eh maa almasdariyatu maada maalmasdariya la yidhaahdaay min alxuruufi bay ka mid tahay wey macnuhu walammaana alraabidatu isku xidhada ahayna fil asaxi ayaduna min alxuruufi weeye afar masalo kuu sheega mahmaa iyo idmaa iyo maa almasdariya iyo labana wuxuu ka dhigay isim labana muxuu ka dhigay xuruuf mahmaa iyo idmaa maxaa weeye waa magacyo wuu faahfaahin doonaa la yaab leh maa iyo maada masdariyada iyo lamaana muxuu ka dhigay yaa xuruuf buu ka dhigay sidaa saxiixa yani khilaaf baa jira sharaxii lamaa goortii faraqtu aan dhameeyey min alqowli warkii ahaa ku saabsanaa fil ismi isimka iyo walficli ku saabsanaa sharactu waxaan gudagalay buyi fii dikri lxarfi xaraf inaan ka sheekeeyo fadakartu waxaan xusay annahu xarafka yucraf in lagu garto bian laa yaqbala inuusan aqbalaynin shay-an min calaamaati alismi walaa shay-an min calaamaati alficli intaas waa meel naxw hal iyo bal oo kale fa innahumaa hal iyo bal laa yaqbalaani yeelimahayaan shay-an min calaamaati alasmaa'i walaa min calaamaati afcaali yeelimayaan sidaa daraaddeed fantafaa waxaa fogaatay yani waxaa diidma noqotay an yakuuna ismayni inay laba magac noqdaan maadaama calaamaadka isimka yeeli waayeen laba magac maaha horta wa an yakuuna min ficlayni laba ficil noqdaanna waa la diiday maxaa yeelay shardigii ficilnimada oo ah calaamadii ficilka in la helo ayaa meesha hee he ka maqan watacayana markaana waxaa waajibaya an yakuuna inay noqdaan xarfayni laba xaraf inay noqdaan baa waajib noqotay markaasna id cille laysa lanaa maba haysano buu yidhi ilaa alaaatu aqsaamin saddex qaybood mooyaane mid afraad ma jiro waqad intafaa inaani laba marka manfi bay noqdoona meesha ma imaan maxaa soo haray markaa fatacayana aaliu kan saddexaad inuu noqdo marka waajib weeye buu kudhe warka ku dhacay soomaan kan saddexaad marka inuu noqdo he waa waajib maxaa meesha afar bay ahaayeen saddex bay ahaayeen saddexdii hadii la waayey hee heede laba kamid haddii la waayey mid ka ah in taa soo hadha inay qabsato waa laga maarmaan weeye waaya aaraau naxwiyiina fii arbacati ahru afar xaraf baa saaka afkaariyo fikrada laga bixinayaa si fiican udhegeys walamaa goortii kaana min alxuruufi xuruuftii ay kamid noqotay maa kuwa ay kamid noqdeen ikhtulifa laisu khilaafay fiihi dhexdiisa hal huwa xarfun aw ismun laisu khilaafay anuu maska fadhiistay buu yidhi maya nasastu waxaan caddeeyey buyidhi calayhi kuwaas kamaa facaltu saan sameeyey bi fi lficli lmaadiya wa ficli lamri baan caddeeyey saan ku sameeyoo kale wa huwa afarta laysu khilaafay arbacatun wey idmaa weeye wamahmaa weeye wamaa almasdariya walamaa araabidatu weeye lamaahee walamaa hee araabidatu weeye waaya hmm, waaya hay maxaan samaynaynaa marka qawlu hada fi idma idmaaba soo qabsa idma maxayd maxaa lasku haystaa idma maxaaraf baa waa lasku haystaa la soco saaka hawsha waa adag tahay jawaasimtiisoo garamaysaan haa mahmaaya idmay kuwaasaa saa kale isla gurayaa qaar wixii magac noqdana waa in noo meeldayaa wixii xaraf noqdana xaraf bay noqdeen fa amaa idmaa fakhtulifa fiiha fakhtalafa fiiha sibawayhi waxaa isu khilaafay sibawayhi iyo wahayruhu waa isu khilaaf waa lasu qabta faqaala sibawey wuxuu yidhi siibaweyhi wuxuu yidhi innahaa xarfun idmaa waa xaraf buu yidhi maxay la tahay bimansilati in ashardiya la mid tahay yaa inta qumaqumso ma taqaanid haahay fa qulta haddaad tidhaahdo wy idmaa taqum aqum haddaad kacdo waan kici fa macnaaha waxay la tahay buu yidhi in haddaad kacdo aqum waan kici in sawaqrinlahel buu yidhi haa xaggii micnaynta iyo xaggii xuruuftaba hee xaggii xarafnimadaba hee waa isaga mid weyn markaas waa ku dhacay soomaa maxaa kaaga baxay meeshaas marka yah iyo xagga shaqada maxaa kaaga baxay marka xagga ah idmaa inay tahay xaraf halkaasu meel marsada wa qaala almubarad wuxuu yidhi muxamed binu yaziid baa la waa imaamun fi lcarabiyati bibaqdaad waaya iskoolkii stuusiy madrasada lijir basriya oo imaam siweya ku jiray oo madaxda u ahaa wuxuu ka mid ahaa culummadii ka shaqayn jirdhay oo magaranaysaa kusoo barbaarisay dadka asagu wuxuu yidhi wabnu saraaji walfaris waxay yidhaahdeen innahaa darfu zamaanin weeye meeshan xaraf xaraf ma jiree waa darfu zamaan bay dhaheen filmithaali wa ina almacnaa macnahan filmithaali ku jira tusaalihii yani id taqum aqum markaa tirina macnaheedu in taqum ma ahae waxa weeye mataa taqum bay la mid tahay goortiiba macnaheedu yani id taqum goortii aa kacdo ayaan aqum kacaya goor baa meesha keenaysaaye meesha xaraf ma jiro taasna waa mas'alo maxaa loo baahda markaa in la kala baxo dee daliil baa la waxtaju waxayna ku daliil ka dhigteen waxtaju anna qabla dukhuuli maa kaana isman waxay yidhaahdeen waxtaju waa mubarad iyo saraaj iyo faaris waxay daliishadeen biannahaa idmaa qabla dukhuuli maa maadaas zaa'idadaahi gelid ay gasho ka hor oo id markay joogta yacni yaa kaanat isman isim bay ahayd id icraab darfun limaa yustaqbalu darfun limaa madaa weye soo maahan wax tegay tilmaamsa waa daraf miyaysan ahayn waa darfun limaa madaa minzamaan marka maadan zaa'idadaahi markii lagu dareeyey ka hor intaan lagu darin isim baa meesha yaadhay kow wal aslu asalkuna waxa weeye buu yidhi cadamu taqyiir maabaa soo qashan qas isbedesha hadal maabi asalku muxuu ahaa meeshaynu isim yaal maabaad timaaday inamaad timaado ma isnimaday kaga baxaysaa asalkii bay joogaysaa bay yidhaahdeen niyo negada wa ujiiba waxaa loogu jawaabay reer sibawey baa soo kacay ayaguna ansaaru sibawey baa jawaabta bixinaya ansaaru sibawey waxay yidhaahdeen asal baa joogaa leedihiin meesha isbedel baa yimaaday haye isbedelku muxuu yahay bianna takhyiira isbedel baa qad taxaqaqa rumoobay qadcan go'naan meesha isbedel baa dhacay bay yidhahdeen kula garanna id marka ahayd inay darfu zamaan ahayd intaabaa kula fahamsanna laakiinse marka annagu dhin meesha xaraf bay noqotay isbedel baa anagu dareennay bidaliil bay yidhaahdeen isbedelkii waa kan annahaa iyadu id kaanat waxay ahayd lilmaadi bay ahayd markaandhao id markaan dhao darfun limaa mada wax tegay bay sheegaysaa soo maa o haye fa waxay noqotay markii maadi lagu daray lilmustaqbali mustaqbal bay sheegta oo id maa taqu micnee haddii aa kacdo ma hadda mustaqbalxaggaa marka maxaa yimaada bay yidhahdeen isbedel baa yimi meeshan asal asal baa lagu hayaa dhihininanimanyow halkan marka shiikhu qoluu meel saari doonaa fasaarad markaas markaase waxay u noqotay lilmustaqbali u noqotay haye fadalla arrinkaasaa wuxuu tusiye calaa annahaa iyadu nusica minhaa in laga siibay daalika almacnaa macnihii hore albata go'naan albata waa mafcuul mudlaq in laga siibay yacni macnihii horeo ahaa hee hee inay isimnimo haysato hee waa laga siiyey bay dhaheen maadaama macnaheeda uu isbedelay imaam ibnu hishaam wuxuu yidhi wafii hada aljawaab jawaabtaas reer sibe way bixiyeen nadarun farbaa ku godan wey farbaa hee ku godan jawaab hee jawaab hee soconaysa ma aha wy macnuhu yaa xoog badan buu yidhi qolyihii tiri idmaa waa isim bushintan lagu keenayna muxuu ku jawaabay muxuu ku jawaabay nadar baa ku sugan yacni afar baa ku godan nadarun baa ku suganoo laa yaxtamilu hada almukhtasaru inaan faahfaahino mukhtasarkan yarka qadriga mukhtasar noqday mukhtasarkan yarka uusan qaadi karin faahfaahinta lakiinse waxaan leenahay qaacido yar baa meesha imaanaysa qaacidadu waxay tahay waa laa yalzamu ku qortamid waxaan dhahaysaa laa yalzamu min taqyiiri zamaaniha haa laa yalzamu kama dhalanayso yacni min taqyiiri zamaaniha shaygan wakhtigii uu faa'iidaynayay inuu isbedelo oo wakhti kale uu faa'iidayaa ka dhalan mayso insilaakhuhaa inuu ka xoobsiibto canil ismiyati hee ilal xarfiyati u ka dhalan mayso markaa kudhacay soomaa maxaan ku yidhi laa yalzamu ka dhalan mayso min taqyiiri zamaaniha kelmaddii idmaaya wixii la mida weeyaane in hee zamannimadii maadiga intay ka soo tagto mustaqbal ee faa'iidaysay ka dhalan mayso in silaaqo inay ka siibmatay canil ismiya oo aaday ilal xarfiya warka way fahamteen soo maahan soo baxday oo qaacida lafteeda maxay u baahantaa caddeemo soo caddeemo ma baahnaa tusaalaan kusinaynaa buui jaaa maxaa dhahaysa jaaa zaydun micnee zayd ayaa yimi in ka hormari micnee zayd hadduu hee yimaado haye maxay faa'idaysaa hadda markaa in raacisay wax soo socda markii hore maxay ma waxaan dhahaynaa marka jaa'adii mudaarica laga dhigo hadda miyaa dhahaynaa maya inay macnihii maadi ee ka soo socsa mudaaric aaday macnihiisa aaday ka dhalan in mudaaric laga dhigo maxaa la mida ah? yaquumu micnee wuu istaagayaa soo mustaqbal bay noqon kartaa lam geli lam yaqum micnee ma istaagin xagee aada macnihii maadi buu noqday marka ma dhahaynaa marka yaquun ficil maadiya muxuuli qaacidadaas shiikho keensateen haddii lagu wado macnihii iyo idmaabaa ka soo tegay mustaqbal buu noqday marka isnimada ka saaro xarnimo geeya waxaa ka dhalanaysa ficilkii maadigahayo in lagu daro in mudaaric lagu ciraabo oo in jaaa jaaa ficil mudaaric la dhaho saxna maaha ficilkii mudaaricahayoo lamtalageliyo maadiga macnihii maadiga qaatena in hee maadimo lagu ciraab dhalanaysa wa fiihi nadar macnuhu waa sidaas marka wuxuu qaacidadaas marka ictiraadka ay keeneen ansaaru sibabey maxaa yidhi socon mayo markamaxaasoo xaasilku muxuu noqda marka idma ah, maxaa weeye isim weeye isim ah markaa darafu zamaan ah idmaa ah taqum idmaadhasa ah waa ismu waa e, ismu shardin jaazimun tajzimu ficlayni alwal ismu baa dhahaysa ismu shardin jaazimun tajzimu ficlayni alwalu ficlu shardi waathaani jawaabuhu wajazaa'uhu mabniyun cala sukuuni fi maxali nasbi araf arfu zamaan marka waa ku dhacay soomaa arfu zamaan ba xagga aad wa qowluhu warkooda haddaba fii mahma mahmaana meel lagu soo ogaanaya wa amaa mahmaa soo maahan fa zacama aljamhuuru jamhuurka culummadu waxay ku doodeen annahaa ismun inay tahay ism weeye bay daliilkeena bidaliili qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa caddeen qaala allahu tacaala mahmaa tatinaa xikaayo weyaan mahmaa ta'tinaa bihi min aayatan hee litasxaranaa biha famaa naxnu laka bimu mahmaa ta'tinaa bihi wixii aad noo keento bihi oo min aayatin ah yaa aad noo keento famaa naxnuka bimuminiin wey macnuhu waxay yidhahdeen fiiri ujeedka waa kane falhaau hada min bihi bihi ku jidha caa'idatun waxay u laabanaysaa calayhaa mahma bay u laabanaysaa o soo damiir maa damiir meel iska istaaga maa jira xagee bihi u celinaysaa buu yidhi mahmaa shay kastoo ta'tinaa aanoola timaado bihi bihi shaygaas oo min aayatin ah markaa waa faahfaahin min aayatin mahmaa shay kastoo taatina aanan loo timaado hee bihi hi bihi micnee bihi shaygaas hagee u celise mahmaa oo shaygii tilmaamaysay marka wuxuu bihi ku jira caa'idatun inaahee mahmaa qaacidau ku tuura wadamiiru damiirkuna laa yacuudu uma laabto ilaa cala alasmaa isim mooyaane damiirku meel kale hee uma laabto buu jir isku khaldan caaidii mutacaliqa isku khaldanyaa ha damiirku isim buu laaban karaa oo markaan dhaho abuuhu caalim maxamedmaaha abuu hada kushadiya usoo laabanaysaa saasoo kale wey meoskaa maxamed mahamaabaa fadhida buu ku leeyahy ina isimtaan waxaan u cadaynaya bihi hada ku jidha sida maxamedba abuuhu hoda ugu laabatay ayaa bihi haadana ugu hee ugu laabatay meesha markaad inaad doodi waa inaa waxaa wacadiyiin kow wazacma suhayli ibnu iscuuma wuxuu sheegta yaa abulqaasim basuhayla abulqaasim cabdiraxmaan iyo sacuunna waxaa la yidhaha yuusuf ibnu yusca miyanse yasca annaxwi ninka labadaas waxay sheegeen annahaa xarfun xaraf weye bay yidhaahdeen haye wastadalla waxayna daliil ooga dhigteen eeg daliil haddaan layska hayn warkaan horta la qaadan kii aad daliilka u heshay baa intii laga dabatago la rogaya haddaan daliil la'aan iska hadasho yaaba horta laguu hojeensan mayo waxay dilan biqowli suhayrin suhayr bin abi sulma imaamkii eh, ninkii gabayaaga ahaa ee shaacirka carbeed wiilkiisuna islaamay gabaygiis wamahmaa takun cinda mri'in min khaliiqatin wain khaalaha takfaa cala nnaasi tuclam wamahmaa shay kastoo takun ay ahaat wamahmaa wax kastoo wamahmaa takun iska dheh si kastoo ay ahaato cinda mri'in saasa u macaynaysaa hadda xarafnimada ku wadaan yaa wamahmaa takun si kastoo ay ahaato cinda mri'in qof agtiis min khaliiqatin dabeecadi ha ay ahaato yaa wa in khaalaha haba moode takhfaa inay ka qarsoomayso calannaasi dadka haba moodee tuclam waa la ogaanaya tuclam jawaabteedii meeda mahmaa jawaabteedii meeda wamahmaa takun see doontaba ha ahaatee waxay ku wadaanina dhahaan wamahmaa takun see doonta ha ahaato khaliiqatun dabeecadi cinda mri'in qof agtiis saas w hadalkooda caadiga saa u qoro maasay u daliishanayaan gabaygeena u macneeyaan wamahmaa takun see doonta ha ahaato khaliiqatun firan ku micneeyaan dabeecadii indamri'in qof agtiis see doonta ha ahaatee yaa tuclami waa la ogaanayaa wain khaalaha takhfa cala naas haba moodehe dadka inad ka qarsoomayso marka seeba ku wadan ayagu intaa dambe waxba iska bedeli mayaan intaa inta hore wamahmaa takun ahaataba say doonta ha ahaatee min khaliiqatin ay khaliiqatun dabeecadi cinda mri'in qof agtiis in khaalaa haba moodee hee alanaasi suclam oo maxay ka wadaan marka wataqriiru daliili minhu daliilka minhu min albeyti taqriirkiisa iyo sugidiisu waxa weeye inay dhaheen annahumaa labadoodu culimmadaasi acrabaa inay u ciraabeen khaliiqatin isma litakun bay u ciraabeen horta maxay khaliiqa ka dhigeen ee minaaba ka horaysee wa min minna zaa'idatun weye bay fatacayana markaa waxaa waajib noqota khuluwulficli ficilka takun inuu ka marnaado min adamiiri damiir inuu ka marnaado wa kownu mahmaa mahmaana inay noqoto laa mawdica lahaa min alciraabi waxaan ciraabta shaqa ku lahayn id cille laa yaliiqu biha kuma habboona hunaa halkan low kaana laha hadday u sugnaan lahayd maxallun boosba ilaa an takuuna inay noqoto ilaa mubtada'an mooyaane haye walibtidaa'u mubtadanimaduna hunaa halkan mutacadirun waa wax adag weeye licadami raabidin in la waaye isku xire yarbitu ku xiraya aljumlata alwaaqicata khabaran lahu mubtadaha ku xiraya diraandhirin baa soconaysa waidaa habata hadduuba u sugnaadayna annahaa iyadu laa mawdica lahaa min alciraabi icraabta inaysan waxbaba ku lahayn tacayana markaa waxaa waajiba kownuhaa xarfa inay tahay ma faahfaahinaa wuxuu ku yidhi maxaa la isku haystaa mahmaa waa isim iyo hee maahee waa xaraf nimaankan gabaygan soo dariishaday maxay yidhaahdeen xaraf weeye marka waa inay si kastoo xaraf ku noqon karto ay keenaan waxay yidhahdeen horta niman dhegeysta mahama xaraf way haga naga dhiga waaya jumladan maxaan samaynaa takunu soo ficil mudaaraca oo min tasarufaati kaana ma fa fii maxal jasmin biinfi cushaati soma soo isim ma isim sooma rabo waxay isim waxaa ka dhigaysaan min khaliiqatin min waa zaa'ida dhaha khaliiqatina waa ismu takun marfuuc wacalaamatu rafcihi damatun muqadaratun calaa aakhirih manaca min duhuuriha ishtiqaalu lmaxali bixarakati xarfi jari zaa'id laha horta marka maxaa dhahaysaa takun khaliiqatun koow soo untada maan u soo helin haye inta mar idnaja darafka akaa inunta ku jirtay ee hee khabar ha u noqdo maxay nacayaan waxay na ku dhahaan takun haddaan min khaliiqatin mubtada loo isim looga dhigin ta kun maxay qaadanaysaa soo isim ma rabto isim maxau noqonaya marka maxaa ismuu noqonaya damiir qarsoon oo noqonaya hiya marka hiya damiir qarsoon noqoto maxaa u baahanna hiya inay cid sheegto y inay hiya sheegaysaa marka mahma mahma haddii damir u soo laabtayna maxay noqotay maxay noqotay marka wixii waa inaan ka ilaalinaa wax damiira meesha inuu soo galo u laabanaya war cabdulla ma kor socotaa wax damiiroo u soo laabanaya in laga ilaaliyaa weeyabiya marka saan u waa inaan isim u keennaa xaggee isim uga keenaynaa minta saa'id ka dhig khaliiqana waxaad tidhaahdaa waa ismi takundhe taas warta warka meesha yaalla waa inta marka wuxuu dhegeyso wa kownu mahmaana laa mowdica laha licraab maadaama ehe aan damiir meesha lahayn haye id cille haddaba seebee xaraf u noqota id cille buu yidhi laa yaliiqu ma habboona biha mahmaa hunaa halkan ay joogto meel kale ka hadlamaya buu leeya gabayga hadda aan joogno haddaan dhahno mahma isim ka dhiga haddaan dhahno yaa isimkana muxuu rabaa in maxal u helado ama mabni ha ahaado ama mucrabahaadismku muxuu inuu meel ciraaba uu helo rabaa soo wuxuu yidhi marka halkan yaa laa yaliiqu laha laa yaliiqu biha kuma habboona mahmaa booska hadday joogto haddii isim la yidhaha tahay low kaana lahaa maxalun haddayba boos lahaan lahayd an takuuna ilaa mumtada mumtada mooyaan wax kalama qaadateen buu leey mahmaa haddaan isim ka dhiga hadda horta waa soo habaysanna takun khabar isimkeedii meeye khaliiqatun khabarkeedina cinda buu ku jiraa ayib inta halkan kasoo habayso nooken mahma mahmaa shiikow haddaan ahna waa isim hee mubtadaqowa kalama noqon karto horta o walibtidaau mubtadanimaduna huna halkanaan joognaa mutacadar wey mutacadar waaba adag tahay mubtada meeshan lama noqon karo shiikho sababkeen waa hawluu soo diyaarsaday maxaa sababta mubtada ugu diida licadami raabidin raabidu ma jira buy n jumlo markay khabar noqonayso waa in la helaa jumladayo mubtada wax isku xiraya markaa muxamedun abuuhu caalim maxamed waa mubtada abuu caalin waa khabar soo maxaa isku xiraya ha waa in la helaa haddaan haysan ku jirin abuu caalin khabar ma noqonayso muxamed marka wuxuu leeyahy mubtada haddaan mahman ka dhigna hadda damiirba u baahan haye xagana dhinacadami raabida raabid ma wahay nebiy yarbidul jumlata alwaaqaca khabaran lahu ku xiraya hadday arrinka raabid la waayeyna haye maxaa ka dhashay waidaa sabata hadday marka sugnaatay annahaa laa mawdica laha min alciraab inaysan wax ciraaba meesha ku hayn hadday sugnaatayna tacayana kownuha xarfan warkaama ku dhacay horta masalada meesha ka duulayaan culummada ma fahamta waa ka dabateesho wa taxqiiqo sida xaqiiqadaa dhagaystana mayuu yidhi anna ismata kun horta baashu qaacida khaldan baa u dhisteene anna isma takun takun isimkeedu horta mustatirun weeye buu yidhi maxaa ka baxa haye oo maxaa way markaas waa hiya haye marba haddii meesha hiya la keenayo iska fahamta mahma mubtada noqoto wa min khaliiqatin taa khabara ka dhigteen mubtadaha ka dhigteenna tafsiirun waa faahfaahin iyo caddeen waxay u tahay limahma bay caddeen u tahay maxaa daliilku ina imaam cadeen u tahay sheikh laftiga aaw adaabaa daliil lagaa rabaay waaba tambea igu soo boodine kamaa annahaa sida kamaa anna min aayatin kelmada min aayatin tafsiirun u tahay limaa maa ay tafsiir u tahay fii qowlihi tacaala maa nasakh min aayatin <laughs> maa nansakh ma tirtirno min aayatin aayad waxaa tirtiraysfaafaahinaysaa soo maa yaa maa nasakh haddii aan tirtirno dheh maadaas waa ismu shardin jaazim oo naskh bay reebantaha soo maa yaah maa tafcal waxaa samayso afcalba soo maame maa nansakh ma tirtirno oo ma nasakhno min aayatin aayadna eeg aayadna marka min aayatin waxay faahfaahin u tahay maada waxa la nasakhaya dee maa ma nasakhno daandho keliya maxaa la nasakhayaa waxna fara badan yihiin ma xadiisba ma aayadba ma siira ma ka kala min aayatin aayad ah marka min aayatin maxay faahfaahaysa maadee faahfaahaysa waa mufasiratun wey sida marka min aayatin maada ismu shardiga ay u faahfaahinayso ayaa hee gabaygan meesha ku jira min khaliiqatin ay u faahfaahinaysaa mahma oo marka maxaan dhahaynaa wa mahma wamahmaa takun shay kastoo ay ahaato hiya iyadu cinda mri'in wamahmaa wax kastoo takun ahaada hiya cinda mri'in qof agtiis oo min khaliiqatin ahde wax ahaanaya wamahmaa dabeecad walboo takun ahaata hiya dabeecaddu cinda mri'in qof agtiis oo min khaliiqatin ah wa in khaalaha haba moode takhfaa cala nnaasi iyo tuclam waa la ogaanaya wamaha marka maxaa ku micnaynaysaa dabeecad iyo dhaqan yaa kuu sheegaya dabecada dhaqan ee tahay min khaliiqatin baa caddaysay wamahmaa dhaqan iyo dabeecad walboo takun ahaata hiya dabeecaddaasi cinda mri'in qof agtiis oo min khaliiqatin ah min khaliiqatin marka maxay tahay waa faahfaahin mahmaa tan markaa maa nansakh maa nansakh ma nasakhno maa nansakh wixii aan nasakhno aayad ah oo min aayatin aayad maada waxaa la sheegaya ina aayad tahay yaa kuu min aayatin baa kuu caddaynaysa sidaasi la mid ah ayaa mahmaa inay dabeecadii dhaqan la sheegaya maxaa kuu caddaynaya min khaliiqatin waa fahamti soomaan marka meeshan ah, mubtadaha kula orodeen waaba bayaan iyo caddayn waxay u tahay mahmaa bay caddayn u tahay maxaa diilkuwa ah adiga sida min aayatin ay u tahay caddayn hee may kadibna wamahmaana dee mubtada weeye waljumlatuna khabar weeye caa'idkiina meeye marka hiya weeye buu ku leeyahy warkaa ma ku dhaca horta waay halka marka maxaa lagu kala baxay mahmaa maxay tahay waa jumlawaa isim weeye waa hee isim weeye marka isim wuxuu noqon jiray noqonaysaa hadde waa inaad soo fahamtaa ism wuxuu noqon jira hee hadda marka bahalladan hoos maan usii geli jirnay markaa jawaasinta marayno maxaan dhihi jirnay ismu shardin jaaiskadib waan kasii tegi jirnay hadda marka maxaa fahamtay mahmaa ta'tinaa bihi min aayatin litasxarana markaan dhahayo yaah Eh, mahmaa tatinaa bihi min aayat tatinaa bihi intaa habayso maxaa dhahaysaa fii maxalli rafci khabarun limahmaa baa dhahaysa mahmaa markaa tara ismu shardin jaazimun tajzimu ficlayn alawlu ficlu shardi waani jawaab maxaa dhahaysaa kadibna fii maxalli rafci mubtada waa mabniyu calaa sukuunoo fii maxalli rafci mubtada warkaama ku dhaca horta warkooda fii ma almasdariya ma haddan la iskugu tegi warma lama socotaan maa almasdariya noo hadhaye wa amaa maa almasdariya maada masdariyada fa hiya iyadu horta aan kuu faahfaahiye allatii waa mida tusbaku lagu daro maca maa shay la jirankii lagu daro bacdaha ka dambeeya yacnii maadani waa masderiyo waxa ka dambeeya lagula qabtaa oo maxaa laga soo saaraa markaa bimasderin lagula soo dhalaalay tudmaj wey intii lagu qaso waxa ka dambeeya ayada ayaa maxaa laga keenaa bimasderin masder baa laga keenaa naxwu qowlihi tacaala wadduu waxay jecel yihiin maa canidtum ay canatakum bay jecel yihiin dhibkiina waaya waxaan dhahaysaa almasdaru yu'khadu min alficli masdarka laga keenaa marka maada masdariyada noqonaysa shardigu muxuu yahay waa inuu ficil ka dambeeyaa laysugu habeeyo de waa fahamta soomaahan waa inuu ka dambeeyaa hee ficil laysugu habeeyo laga hoosaay waduu canatakum weeye ay mashaqatakum dhibkiinaay jecel yihiin weye marka waduwadua adqaana mana waxaad tidhahdaa waa masdariya kow calafnimo iyo wixii tahay waa masderiya kadibna canadhum ficil kadibna maa masderiya wax ka dambeeya masar ka soo saar kaa soo saarta markay ciraabaysaa mafcuulun bihi baa dhahaysaa marka qawlu shaaciri yasuru lmaru maa dahaba layaali wakaana dahaabhuna lahu dihaaba waa inaa ku dhufataa yasuru lmaaru maa dahaba layaalii wakaana dahaabuhunna lahu dihaaba yasuru lmar u ma idiin godayaa soo kordhigayaa soo idiin kordhigi mayo rabaa yasuru waxaa farxad geliya almar'a qofka waxaa farxad gelinayaa maa dahaba alayaali habeenada hee tegiidooda taasoo micnanaysa maa dahaba layaali habeenada tegidooda horta maadani inay masriya tahay ficil baa ka dambeeya soo maa yaa waaya wa kaana dahaabuhunna maalmaha tegidooduna waxay u ahaatay lahu qofka farxaya dihaaban tegidbasagay sii wadataa wey macnuu ayaday keliya tegi maysee qofkiibaa sii wadaa haa wakaana dahaabuhunana lahu isaga waxay u tahay dahaaban tegid asna waa la socdaa wey waa qof isku faraxsan inuu sii socdo buu ku faraxsan yah waa mushkilow ay yasuru lmar'a waxaa dhibaya dahaabulayaali baadhibaysmarkasalaabasayasuru ficil maadimudaaric almar'a mafcuul baa dhahaysaa maa masteriya dahaba ficil maadi huwana waa faacilkii kadibna maa almasteriya wamaa bacdaha fii ta'wiili masder waxaa u baahantaha ka dhiga marka mafcuul maa isaguna soo ficil maa maxaa u baahanta faacil haye maxaa dhahaysaa dihaabu waa godaysa dahaab soma jeedid dahaabu marka maxaa dhahaysaa faacilun marfuuc intaa marka wuxuu kuu sheegayaa keliya haddaba uusan kuu faahfaahin isim yaa ma ficil maxamuxuu kuu sheegay keliya maada masderiyada inay tahay allatii tusbaku maa bacdahaa waaya waaye dadka wax gadaashada lagu darayo ayaa waxaa loo yaqaanaa buu ku yidhi ma almastaliya warkaan way la socotaa soomaa yaah waaya waaya waaya waqad ikhtulifa fiiha waa lasu khilaafay ahiya hee xarfun aw ismun fadahaba sibaweyhi wuxuu ku tegey ilaa ilaa annahaa xarfun inuu yahay bimansilati an almastariya taagan booska anmasriyayani xagga ceraabta maah xaggii hee xagga macnaha ayuu wuxuu ka yahay hee an almastariyau la mid marka maxaa ka fahamta xaggaa anmasade tahay dee lama ceraabayo ayada waxa ka dambeya intii laysu qabto oo laysku habeeyaba kadib wixii lagu ciraabayaa waakan soomaan waaya wadahaba alakfash wuxuu ku tegey saciid ibnu mascada weeyaane oo ibnu saraaj ilaa annahaa ismun inuu yahay inay tahay bimansilati alladii inay la mid tahay waqaca ee isimkaasoo waqaca ku dhacaya calaa maa laa yacqilu waxaan caqli lahayn wahuwa waxaan caqli lahaynna alxadau waa dhacdada waa masderka aan faahfaahino oo almacnaa aayaddii haddaan soo qabanay waddu maa canitum waxaan dhahaynaa buu yidhi ay wadduu waxay jecel yihiin maa ay ladii kii canitumuuhu haa aad dhibsanayseen ay alcanata bayn jecel yihiin weye dhibka alladii dhibkaasoo canidtumuuhu ahee dhibsanaysaan meeshan wuxuu leeyahay maadan masdariyadaahi waa isim haysan hadday tahayna marka yee la mid tahay alladii bay la mid tahay laakiinse alladii caaqil bay sheegtaa caaqiltani sheegmaysaye sheegaysaa hayru caaqil bay sheegaysaa haye hayru caaqil hadday sheegaysana maxaan samaynaa ah, waxaa ku daraysaa buu yidhi kheyr caaqilka sheegaysaana waa masderka meesha laga soo saari doono macnuu inta keliya hadda marka maacaycanatakunsoma soo saarin masderkaas ayaa ah kheyr caaqilka ay sheegayso macnuhu waa intaa keliya wayasuru lmara gabaygii waayahay habeeya idinkuna markaas wayasurulmara wayasurulmara saasaa dhahaysa wayasuru lmar'a qofka waxaa farxad gelinaysaa alladii kii dahabahu uu la tegey allayaali habeenadu la tageen nimankan waa meel waxay kusoo dhaceen lagu xabadeeya bay kusoo dhaceen u fiirso ay hee alladii kii dahabahu uu la tegey allayaali uu la tegay way macnuhu ku leeyahy oo meesha maa masliya meesha kastoo ay timaado alladii keena way macnuhu wax kale maahe kadibna masdarkiina hee keena oo fiir hadda wuxuu samaynayaa day laba arimood yasuru lmar'a maa dahaba ay adahaba alladii dahabahu muxuu keenay hota masarkii buu keenay masarkii buu sii faahfaahinayaa haddana marka waa ku dhacay soomaa halka marka hawl baa kaga timaada wa yuraddu waxaa lagu celiyo lagu bushiya warkii ragga dambe oo akhfasha haadal qowla warkan weeyaane annahu warsha sha'niye lam yusmac lama maqal acjabanii waxay cajabgelisay maa qumtuhu wixii aa ku kacday iyo maa qumtuhu ay kacidaadidhe iyo wamaa qacadtuhu hee iyo fadhigaagii bay cajabgeliya laba maqal yani khallibaalkii ahi wuxuu ku leeyahay meeshan anagu maxaan idhi haddaa reer siiweynayo buu yidhi heh haddaa siiweynaya raggiisanaayo maxaan idhi buu yidhi xaraf weeye xarfu masdarin akhfashna maxay yidhaahdeen yaa isim ayuu la mid yahay alladii halkaa waxaa ka dhashay hadduu ismu alladii la mid yahay maxuu u baahan yahay caaid u baahan yahay u baahan yahay maa masdariya maxay u baahan tahay caaid caaid bay u baahan tahay caaidkaasaa lagu kala baxa wuxuu yidhi dhagaysanimayo acjabanii maa qumtuhu kuwdaasoo markaa tira maa qumtuhu asalku wuxuu ahaa acjabanii maa qumta ay qiyaamuka weyade wamaa qacadta ay qucuuduka saasoo maahan sida xarafka caadiga haddaan ka dhigna ism mawsuul maa qumtahu ay alqiyaama alladii qumtahu saasay noqonaysaa oo qaama oo laazimah ayaa mafcuul siisay kow qacada oo laazima ayaa hee mafcuul siisa marka walow saxa sababta uu ku diiday qumtuhina ha keeno meesha maxaa weeye sababtu maxay tahay waa laazim walow saxa hadday ansixi lahayd maa qumtuhu iyo maa qacadtuhu inaan dhihi lahaana hee maa dakara wuxuu sheegay oo ahayd yanwuu kuleeyaha fiiri saa u diidaysid maa qumtuhu ina ha raacaysid sooma oo maxaa ku diidaysaa inuu laazimi noqda soo sidaasi la ah ayaa shiikhoo markaa dhehaysid addihaaba alladii dahabahuuna dee dahab waa laazim weya buu leeya haddaa marka ogolaato maa qumtuhu wamaa qacadtuhu haddaa saa ku ogolaato baan kuugu ogolaanaynaa aladii dahabuhu inaa ficil laasima aa raaciso damiir aan ah raaciso warka ma fahamta horta waxaan alle meesha isku haysa ma fahamti okay inaad ism mawsuul alladii inaad tiraa maa mastari inaad tiraahdo macnaa alladii ism mawsuul weeye la macno tahay kuguma haysano laakiin waxaan kugu haysanaa waxaa ka dhashay oo maxaa ka dhashay inaa u baahan tahay caa'id markay caa'idda u keentayna maxaa tiraahday alladii hee dahabahu oo ficilkii maadiga ahayo laasimka ah dahaba ahba maxaa siisay mafcuul halkaasaa ku qabsatay marka waxaan ku leenahay haddaa marka teena aan wadano haddoo acjabanii maa qumtuhu aad u ogolaato inaa hudaas qaama aan raaciyo ficil laasima aan mafcuul siiyo hua yaa iyo qacada inaa ficil laasima hu aan siiyo anaguna waan kuugu hee ogolaanaynaa inaad dahaaba damiir caa'idaas oo maa u laabanaysa aad siiso dee ma dhacayso wey markaa wax dhacaya hee ficil laazima inaad siiso damiir mafcuul u noqonaya hee waxa dhici kara ma aha hadduusan dhici karinna maxaa ka dhalanaya marka warkaad sheegtay hee inuusan socon inuusan soconna waxaa ka dhalanaysa meesha inaysan isim ahayn qordhalanaya haye marka li'ana alasla dhegayso halkan li'ana alasla asalku wuxuu yahay markaa fil caa'idi caa'idka asal waxaa u ah an yakuuna madkuuran inuu mid xusan yahay la maxduufan oo aan la tuurin yani qaacidan wuxuu u keenayaa meesha uu yidhay yasuru lmar'a maada ay aladii dahaba inta uu dhaho he inuu dhaho damiir baa qarsoon sooma garanaysid buu diidaya oo muxuu leeyahay asal damiirkaasal maxaa u ah caa'idka inuu muuqdo kadib shiiku markuu soo muujiyeyna muxuu yidhi lama socdayaeeeeeeeeg muxuu ku yidhi cagan waxbaa yani isu meeshan wuxuu ku yidhi qaacidada maxay ku leedaha asal waxaa caa'idka inaan la qarsan qaacidadaas marka maxay akfash iyo ibnu saraaj maxay ku khasabtay inay soo muujiyaan oo dahabahu dhahaan markay dahabahu dhaheenna maxaa laga daba keena laazim weeye mutacadi ma aha marka qaacida koowaadna waxay soo tuuraysaa damiir la qarinaya inaysan jirin markii dahabo damiirka lagu dhejiyana maxay yidhaahdeen laazim weeye qumtu iyo qaacatuhu ogolow markaasaadnahee dahabu ogolaanayna la ogolaanmayo soo marka way isla baxeen xagga maxaa ku soo baxay yaa waxaa soo baxay maa almasdariya inay tahay xaraf inay tahay warka ku dhacay soomaa waka ayadana meel baa lagu soo ogaada ilaah adiga alla saaka yaa meel laysugu soo ogaanaya waaye mala gaare lamaabay sugays lamaa ma ku darnaa talow yaa base intaasaa ku soo rafanaysaan yaa habeen eh, casharkan iyo xiga lama xog iga keena waa inaa wax iga keentaan lama sii akhriya yacni xog iga keena maskaxa dhaqaajiya insha allahu tacala bilahi towfiiq wsala allahu wasalam calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin